alla loo dhowaado la cibaadaysta awgeedna looga muxuuah nagaado ayaa la yidhahdaa weyaan haalibanna eh, ictikaafka yowm waleyla ayaa loo badiyaa iyo wix ka badan eh, culimmada qeyb ka midna waxay yidhaahdaan xitaa mudayar allah ka dhiga qofka hadduu marba niyoodo wuu ansaxayaa weyaan alfaslu thalid fasalka saddexaad alictikaafu lagu nagaado masjidka ayuu u fasliya weeyaan baabu lictikaafi ku nagaasho lagu nagaado fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe lagu ictikaafo lagu nagaado masjidka ayuu baabkan u baabya weeyaan fadligu uu leeyahay iyo nabigeena sala allahu calayhi waaalihi waslem inuu samayn jiray xadiidku sideed boqol iyo shan iyo lixdanaad can cabdillahi bni cumar waxaa lgu radi allahu tacala canhuma qala wuxu abdillahi bni cumar qaala kaana rasul rsulkan wuxuu ahay sala allahu calayhi waslem yactakifu mid ku nagaada masjidka alcashra tobanka alawaakhira ee dambe oo min ramadaana bisha ramadaana ka mid ah weeyaan nabigeena dhaqan waxau ahan jirta calayhi salaatu wasalaam tobanka dambe oo bisha ramadaan inuu ku nagaada masjidkiisa ayaa dhaqan u ahaan jirta nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalem xadiid kun sideed boqol iyo lix iyo lixdanaad can anas maalik waxaal radi allahu tacala u arda qaala wuxuu yidhi anas kaana nabiy nabigeen wuxu sal slm yactakifu mid ku nagaada fi lcashri tobanka alawaakhiri ee dambe min ramadaana ictikaaf ayuu la imaan jiray falam yactakif muusan ictikaafin caaman sanad muusan ictikaafin sababo kusoo dirsay iyo arrimo ku dhaca awgeed yuusan u ictikaafin falamaa goorti kaana u haday fi lcaami almuqbili sanadka dambe ictikaafa wuxuu nabiga ictikaafi cishiina labaatan habeen ama labaatan eh, maalmood ayuu nabigan ictikaafa calayhi salaatu wasalaam habeenkii maalinka waa hal maalin abcan marka haddii ictikaafka uu qofka dhaafo oo safar ama xanuun ama wax la mid ah tobanka isaga ahaa wuu bedel qaadan karaa wayaan sida noo imaan doonta insha allahu tacala xataa iyadoon ramadaan la joogin ayuu qofka beddelkeeda ictikaafi karaa weeyaan intuu xaramka oo kale aado ayuu iska ictikaafi karaa ilan meelahan waxaa laga yaaba inay aad ugu fudaano qofka culays uu galo waayahay tirmidi ayaa soo saar hadduu meel kale isaga ictikaafan dhiman qofka xaramka aan tegi karin tirmidi ayaa muxuu ahaa xadiidkaas soo wariyey kii horen bukhaari iyo muslim ayuu ahaa waana xadiiska dambe saxiix weeyaan kan horen waaba taqaana bukhari muslim haddii la yidhahdo war ma lahan baabun laa yadkhul beyta qofka muctakifka oo ictikaafsan gurigiisa ma gala ilaa lixaajatin dan aan laga maarmayn inay dhacdamo oyane gurigiisa uma laabto weyaan laakiin dan daruuri haddii la helo oo ay timaado markaas dhib ma lahan xadiidku sideed boqol iyo todoba iyo lixdanaad can caaishata radi allahu taala ardaha zawji nabiy nabiga xaaskeeda radia allahu tacala canha waardaha wsala allahu calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi waslem qaalat waxay tiri caaisha wain kaana wuxuu ahaaday rasuula rasuulka alle la layudkhilu mid ii soo geliyo alaya gurigayga muxuu ahaa ama dushayda ra'sahu madaxiisa daaqadda ayuu nabiga ka dhibi jiray calayhi salaatu wasalaam wa huwa fi lmasjidi isagoo masjid ku sugan fa urajiluhu nabigu aan u shanlayn jiray calayhi salaatu wasalaam wa kaana wuxuu ay nabigeena calayhi salatu salaam laa yadkhulu lbeyta guriga midaan usoo gelin ilaa lixaajatin dan inay qabatamo oyane ida kaana muctakifan hadduu ictikaaf ku jira dhaqan ahaan nabiga saasuu lahaan jiri calayhi salaau wasalaam buhari muslim adika soo saarisna xadiidku sideed boqol iyo sideed iyo lixdanaad can caaishata radi allahu ta anhu ardaha qaalat waxay tir caaisha assunnatu sunnada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam cala almuctakifi qofka ictikaafsan dushiisa ahaatay anlaa yacuuda waa inuusan booqanin mariidan qof xanuunsan aan istaal fulaan u aadaya maya walaa yashhada janaasatan qof hebel ayaa dhintay waan raacaya maya walaa yamusa imra'atan haweenay inuusan taabanin walaa yubaashara inuusan la baashaalin walaa yaruja waa inuusan ka walaa yaruju uma baxdha walaa walaa yakhruja inuusan u bixin lixaajatin dan ilaa limaa laa budda min waxaan laga maarmaynin mooyane danaha ayaa kala duwano dan aan laga maarmaynin cid kuusoo qabanay an la in la helo waa kale cunadii iyo masqushi iyo wix lamidka weyaan walaa ictikaafa ictikaafna ma jir ilaa bisawmin sawm inuu muxuu ahaa wehliye mooyane walaa ictikaafa ma jir ilaa fii masjidin jaamic masjid jaamic mooyane abu daawuud ayaa soo saaray waana xadiid xasan saxiix weeyaan laakiin sown la in la ictikaafi karo masalada ah masaladaas waa masalo kolleyba laisku jijiiday weeyaan baabu ictikaafi nisaai dumarka inay ictikaafi karaan oy u bannaantay baabkan u baab yahay xadiidku lix boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can aishata radi allahu taala ardaha qalat waxay tir caaisha kaana nabiyu nabiga nuxu sal slam yctikafu mid ictikaafo fi lcashri tobanka alawaakhiri ee damba min ramadaan bish ramadaan ka a ah. fa kuntu waxaan adribu mid u dhiso lahu nabigeena sal l slm khibaaan teendho yar ayaanu dhisi jiray oo masjid gudihiisa teendhooyinkan xajka dadka taga teendhooyinka yaroo waad aragteenoo muxuuah laisku laabto oo kadibna gudaheeda la galo oo markii la dhaqaaqana muxuu aha ama la tagana la laabto koleyba tu ahayd mid tiirar iyo waxaala ina ahayna laga yaaba wallahu aclam kow fa waxaana adray mid muxuua u taagan nabigeena calayhi sala slam lahu isaga khibaa'an teendho yar fa yusallii asubxa salaas waxyuu nabiga tukan jiray calayhi sala slam subaxda la tukana waatee waa subaxda Eh, waxaa weyaan ay labaatanka dhammaato kadibna fayusali sub sala sub nabiga dukan jiray uma yadkhuluhu uu geli jiray calayhi slat slam faista'danat caaishatu xafsatu eh, xafsa ayaa idin weydiisatay caaishata an tadriba inay u taagto khibaa'an eh, teendha faadinat la waa u oo waxaa weeye dhanka asaga nabiga maadaama ayada u dhigi jirtay ayadana mid muxuua in loo taaga ayay idin weydiisatay waa loo muxua taaga weyaan fadarabat ama way ka fasaxayshay weyaan fadarabat khiba'an teendha ay taagatay falamaa ra'athu goortii ay arag zaynabu binti jaxshin radia allahu taala ardaha um ilmuminiin darabat khiba'an ayadana muxuu aha teendha yar aakhara muxua teendha yar ay taagatay masjidka marka teendha iyo teendha iyo teendha wuu teendheewey marka falama abaxa anabiy nabi markuu waa bariistay alai sl slam ra'a wuxuu arkay alaqbiyata teendhooyinka ayuu arkay faqala wuxuu yidhi maa hada arrinkan muxuu ahaa fa uhbira waa loo sheegay faqala nabi nabig wuxu yh sal slm albira samafal miyaad turawna bihinna maxaa qoran turawna aad u aragtaan bihinna ayaga yacni ma hadda ujeedkiina iyo aragtidiina ma samafal iyo alle in loo dhowaada miyaad kala qasdaysaan fanaزlat fataraka nabigu uu iskaga tagay alاctikaaf ictikaafkii dalika shahra bishi isaga ah waa iskaga tagay uma اctakafa cashra min shawaala toban oo bish shawaal ayuu nabigan ictikaaf alah slat slam marka haddii qof walba u xaalada khatar bay noqonaysaa weyaan xaalad khatarbay noqonaysaa bukhaari muslim ayaa soo saaray xadiidku waa lafdu muslim albira turidna ma samafal aad doonaysaan walilbukhaari waxaa usugnaaday riwaayad kale albira aradna bi haada arrinkan ay sameeyeen ma samafal ay kala dan lahayeen oo dhibaata ka imaanaysa dembi qofki inuu ka qaada laga yaaba haddii aad meel qof wal meel xirto masjidka xaggee lagu tukani musaliintii ayaa waxaa weeye la dhibaataynaya lama ogola bukhaari ayaa xadiidka soo saaray weyaan marka maqsuurada iyo ragga madaxda ah in oo ictikaafka iyo salaada rabo oona ka baqa in la dhibaateeyo oo waardiyo u baahan ma loo ogol yahay siduu muxuu ahaa sayid mucaawiye u samaystay in meel yar oo gooni ah yaa meel yar in loo xiro oo lagu waardiyo ka baxo ood mxuu safki kula xirto ma loo ogol yahay arrinta ayada koley xadiidkan waa loo deliishan karaa weyaan xadiidkan waa loo deliishan karaa ragga muxuu ahaa arinka sayid mucaawiyena waxaa laga yaabaa inuu halkan u deliishaday khibaagaas iyo muxuu ateenada eero nabiga loo taagay calayhi salaatu wasalaam xadiidku sideed boqol iyo toddobaatanaad an cashata radi allahu ta an ardaha qalat waxay tir caisha itakafat ictakafat waxaa la ictikaaftay maca rasuulilah nabiga maci sal slem imra'atun haweeney oo min aswaajihi haweenkiis ka mid ah, muxuu xasiskiis ka mid a ah, mustaxaadatun oo weliba dhiig shuban qabto dhiig furun ayay qabtaa weeyaan fa kaanat waxay ahayd tara mid aragta alxumrata casaan iyo guduud iyo sufrata borborow iyo wax ay arki jirtay oo muxuu aha meeshii dhiiguu ka soo baxay ka soo baxi fa dhici karta wadacna inaan dhigna attasta saxan amaba waxaa weeyaan baaf taxta hoosteeda wahiya tusalli in iska tukanaysa yani marka marka ay tukanayso in hoosteeda muxuu ahaa saxan weyn la dhigo si dhiiggii uusan meesha ugu halaabin ayaa dhici jirtay ay leedahay amaba waxaa weeyaan mararka qaar eh, inaan ku eegno ay ku fariisato eh, saxanka ay biyaha ku jireen amaba muxuu ahaa baafkii kadibna inaad meeshii ay wax ka imaanaan in kale aan ku hubina waa labada waa suuragal allahu aclam buhari muslim xadiidka bukhari a soo saari weyaan tusallidan marka iyadoo tukani ay kudu taaganta waa suuragal waana yaro baciid sidoo kale waxaa suuragal ah inay iyada oo dhiiggaas uu socda sida cadiga istadfiri yani mxuu meeshii intaad saarto suuf iyo olweyskan waxyaabahan la saaro intayd saarto kadibna tuka waa tii nabiga cala sl slam uu amarka ku bixin jiray tii inay tahayna waa suuragal wallahu aclam baabun hal yakhruju lmuctakifu lixawaa'ijihi hal yakhruj mi u baxaya almuctakifu qofka ictikaafsan lixawaajihi danihiisa ma u baxaya weyaan xadiidka kun sideed boqol iyo kow iyo todobaatanaad can cali ibni xusein waxaa laga wariyey radia allahu canhuma cali ibni xusein ibni cali bn abi aalib radia allahu canhum jamiica ana safiyata safiya bintu xuyey ibnu akhtab zawja nabiy nabiga xaaskiisa sal allahu alay slm radi allahu taala ardaha ahbaratu waxay u sheegtay cali baa loo sheegay annaha iyada jaaat inay u timid rasuulka al sal slm tazuuru iyada oo booqanayso fi ictikaafihi nabiga ictikaafkiisi oo fi lmasjidi masjidka uu ku ictikaafsanaa fi lcashri alawaakhiri min ramadaana tobanka dambe ee ramadaanka fataxadadat cindahu saacatan muddo ayay la joog saacadii lixdanka daqiiqeed maahane waa muxuu ahaa waa gobol waqtiga ka mid ah uma qaamat way istaagtay tanqalibu iyadoo laabmayso gurigeed u laabmayso faqaama nabiyu nabigeen wuu baxay sal sl macaha yuqalibuha isagoo mxuu aha celini oo isagoo tini waa qofka haddii lasoo booqda inuu isna muxuua xilkas noqdo oo u sameeya waa dhaqanka nabigeena sal alla alay slam uu nooga tagay wacaashiruuhuna bilmacruufin asaas bay u tahay waxaa weeyaan hadalka nabigu yidhi calayhi salaatsalaam wa ana khayrukum liahlihi waxaa weya khiyaarukum khiyaarukum liahlihi wa ana khayrukum liahlihi waati nabiga ala sl waa idinkugu akhyaarsan dadka idinkugu akhyaarsan reerkooda soo maad arkin rag cajaaib badanoo waxaa weyaan dumarkooda iyo mucaasharada iyo wanaagga dad wada dhashay oo waxawey weligood aan isqoomaynin ahaan u dhaqmo oo la yaabayso kaftanka iyo dhaqan wanaagga iyo sharafta udhexayso iyo ixtiraamka iyo yani xitaa inaan laga haybaysanin oo de muxuu ahaa qof un faamilka mid uu qofka noqdo oo xitaa waxyaaba badan uu ka indhilaabo dhaqanka wanaagsan nabigeenna calayhi salaat slam waxaad garanaysaan waa ti ay lootaysay cuno loo keenay ma xasuustaan isagoo saxaabada la fadhiya gabar kale muxuu ahaa tookadii caaisha ay ahayd qadada ayadaa ku qornayd iyo cunadii inay keento kadibna ah, xaasaska nabigeena calai sala slam ummahatin muminiid ka mid ah ayaa soo dirtay oo gabar jaariyadda la soo dirtay kadibna caaisha markay aragtay cunadii oo la keenay waa lootaysay marka lootay dhag siisay xeeradii iyo wixi waa kala faniineen soo maaha iyo xeeradii waa kala xeeradii waa kala jabtay cunaduna waa kala faniintay marka hadalka nabigeena maxay noqotay alayh sl slam ya haarat ummukum haarat ummukum hooyadiin way masayrtay inta lama dhaafinin ixtiraamka ay lahayd iyo meesheedii booskeeda halkii a lagu hayay annagana waa taqaanaan oday soomaaliyeed saa hortii martiis lagu yeelay muxuu samayn laha ashire ashirhay waa looto kale un in looto loo dabamariyo weyaan marka waxaa weeya wa ana khayrukum liahlihi subxaana allah subxaana allah wax la gaari kara ama loo dhowaan kara maahan waa yahay faqaama nabiyu nabigan uu istaagay sala allahu calayhi waaalihi wasalam macaha ayuu la istaagay yuqalibuha isagoo rogi amaba celini xataa idaa balaqat goortii ay gaartay baabmasjidi masjidka albaabkiisa markii ay gaartay cinda baabi umi salamata umi salama gurigeeda albaab ku aadanay albaab badan oo masjidka lahay masjidka nabigeena alai sl uu lahaaye albaabka umi salama ku aadanay markii uu jooga mara rajulaan laba ayaa soo maray min ansaari fasallama way salaameen calaa rasulilah bay salaameen riwaayad kaloo cadaynaysa way yara muxuu ahaa xogaho way yar sankureen digdigdigdig yani dad yara nooca ma meesha ay nabiga ku salaameen inaan habooneen oo kale ayay sameeyeen faqaala lahuma annabiyu nabigu wuxuu yidhi sal sl labadin wuxuu ku yidhi calaa rislikuma war tartiibtiinna ahaada tartiibtiin iyo xaaladii aad ku socoteen sidii caadigeed iskaga socda inamaa in kalamaan hiya iyada haweeneyda ila taagan safiyatu bintu xuyay waa safiya oo ina xoyeeye ahayd intaa weeyaan wax kale ma yeelan waxaaskayga qof kale ma ahan faqaala waxay dhaheen subxaana allah ya rasul rasuulka allow ilaahay baa nasahane wa kabura calayhima arrinkuu ku weynaaday ma adiga ayaan maanta inaan wax kugu tuhonna ay ma dhici kartaa weeyaan faqaala nabiyu wuxuu yidhi sal slm ina shayaana qofka shayaan la yidhahdo amaba shayaan yabluqu wuxuu gaaraa min alinsaani insaanka wuxuu ka gaaraa mablaqa dami dhiigga intuu mara ayuu asna maraa weyaan meel kastoo dhiig tago ibliisna wuu tegi iyo shayaan wuu tegi wa inuu ku turo fii quluubikuma shay-an shay inuu ku turo ayaan muxuu ahaa ka baqay weeyaan saasuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam riwaayaad kalena an yuaqdiha fii quluubikuma sharan inuu shar qalbiga idinkaga tuura oo nabi maxamedaba gabar shukaansanay meesha la taagan iyo wax lamid ah yani baab noocaas inuu idinku tuura iyo waxba kasii xunba ayaan ka baqay marka waa idin caddeeyey arrinta waxaa laga qaadanaya qofka mawaatin shubah meelaha dee lasfarta laisku yara fiqi kara istaagin haddii aad istaagto in lagu tuhmo aad ka baqdana iscaday oo banaanka soo dhigo war waxaad yeelaysaan xaaladda dhankaad u moodeen maaha dhankan kale ay wax jiraan dhaha saas inuu qofka dhahaa waa hadigii nabigeen laga qaat sal slm saxaabada nabigeen dhaqankaas ay ku dhaqmi jireen sayid cumar ayaa ka mid a ah rag ku dhaqmay oo waxaa weye xilliga lagu tuhmay oo la yidhi dharkii iyo labiskii aad naga badsatay camar ramaad kadibna cabdulahi bin cumar jeejiyey uu mxuu ahaa ogaaday la ogaaday inuusan waxba libisneen uu yidhi labadii aan isku tashay khalaas qalbigana sidii uu ku fiyoobaaday marka waxyaabaha in badan oo ummadda kala go-eeda iyo dhibaatooyinka keena waxaa ka mid ah in aanan waxa weeyaan wixii banaanka waxyaabaha loo yaqaano shafaafiya in yacni maracad qofku uu noqdo oo wixiisa ay bannaanka yeelaan al wixi lagugu tumi laha waa sida in bannaanka la keeno waa hadiga nabigeena sala allahu calayhi wa wasalam waaye bukhaari muslim baabu ijtihaadi fi cashir awaakhir tobanka dambe in la dadaalo ayuu baabkan u baabya inay aad looga baahan yahin sunnana ay ta weyaan xadiidku sideed boqol iyo laba iyo toddobaatanaad can caishata radi allahu ta an ardaha qaalat waxay tal caisha kaana nabiyu nabiga nuxu sal slem idaa dakhala alcashru tobanki haddii uu galo shadda mi'zara hoos guntigiisa nabigu adkaysan jiray sala allahu alayhi waali wasalam waxyay leylahu habeenkiisana wuu noolan jiray cibaado iyo dikri iyo quraan akhrin iyo salaad ayuu ku noolan jiray wayqad ahlahu reerkiisana wuu kicin jiray oo ayagana wuxuu dhihi jiray cibaadaysto dhaqanka nabigeena sala allahu alayhi waali w shada mizarka waxaa laga yaabaa qofka inuu xanjeerto ood si fiican isu adkeeyo sidoo kale dumarka in laga fogaadana culimada qaara ku fasira weyaan amaba saas ayaa lagu fasiraa buhari muslim ay xadiis soo saaray wa cinda muslim wajada nabigu dadaali jiray calayhi الsalaatu wasalaam washad almizar hoosguntiga nabigu adkaysan jiray sala allahu alayhi waali waslem wa fii riwaayati limuslimin qaalat waxay tihi caaisha radi allah ta an ardaha kaana rasul rasulka al wxu sl slm yejtahidu mid dadaala fi lcashri awaakhiri tobanka dambe maa laa yejtahidu fii hayrihi tobankaas dambe muxuu ahaa dadaal dadaalka asaga ka duwan oo ka badan ayuu nabiga ijtihaad calayhi salatu slam muslim ayaa soo saaray alfaslu raabic fasalka afraad siyaamu taawuci soonka sunada iyuu baabkan u baabiya weyaan waxaan u degdegaynaa waxaa weeyaan abwaabtan waa iska fudud yihiin inta badanna waa inaad muxuu ahaa kutubii hore kusoo marteen weyaan baabu sawmihi sala allahu calayhi waaali wasalam soonka nabiga uu soomay fii hayri ramadaana bisha ramadaan ama soonka nabigeena alayh sala slam fi hayr ramadaan ayuu muxuu ahaa u baabyo weeyaan alfaslu raabicu fasalka afaraad siyaamu tatawuci waa soonka sunnada ah baabka koobaad baabu sawmihi nabiga soonkiisa sala allahu alay slam ayuu u baab yahay fii hayr ramadaana ramadaanka hayrkii noocyada iyo siduu u soomi jiray ayuu baabkan u baabya weyaan kun sideed boqol iyo saddex iyo todobaatanaad can aishata radi allahu qalat waxay tir caisha kaana rasul rasulka wuxu ay sal slm yasuum mid sooma xataa naquula ilaa ka dhahno laa yuftar nabigu ma afuraayo oo saanunbuu ku wadi doonaa wayuftaru nabigu afuri jiray calayhi sla slam xataa naqolo ilaa aan ka dhahno laa yasuuma nabigu maba soomaayo weyaan oo muddo dheer ayuu soonlaan ahan jiray muddo dheerna nabiguu soonaan jiray calayhi salatu slam famaa ra'aytu maan arkin rasul rasulka al sal slem istakmala isagoo dhammaystay siyaama shahrin bil soonkeed ilaa ramadaana ramadaan mooyane wamaa ra'aytu kamaan arkin agtara mid badin badan siyaaman xagga soonka minhu nabiga xaggii sal slm fii shacbaana bishacbaan inteeda badan uu soomi jira nabigeena sal allah slam buhaari muslim ayaa soo saaray xadiis waxaa noo imaan doona nus ayuu soomi jiray bish shacbaan niska yacni waxaa weeyaan waa un yacni gobolka ugu badan iyo laazima ah inay laba siman noqdaan yacni haddii boqolkiiba soddon meel ay ku jiraan intana ay toddobaatan ku jiraan laba nusaa laga dhigay oo kale waa laakiin laba nus inay sunnaadaan laazim miya waa maya maya saas weeyaan baabunahyi reebidiskareb ayuu baabkan u baabiye buxari muslim xadiiskiisi hore soo saaray baabunahyi reebidiskareb ayuu baabkan u baabiye can sawmi addahri zabankao dhan in la soonaado in laiska reeb ayuu baabkan u baab iyo walciidayn labad ciid in la sooma iyo ayaama tashriiqi iyo ayaama hilbuuraadka oo ciidda adxa marka la ciidaysto ko tobanaadka iyo labiy tobanaadka saddexiy tobanaadka in la sooma diidda laisu diid ayuu baabkan u baab yahy masaladaas marka saddexdaas maalmood madaahibta afarta ah saddex ka mid waxay leeyihiin dhib ma waa sunno inaan la soomin laakiin haddii la sooma dhib ma leeyihiin nooc kasta soonka hadaba nooc kasta soonka hadaba abu xaniifana wuxuu leeyahay maya e eh, lama soomi karo maadaama nahyi uu ku soo arooray ama nabigan uu sheegay alai sl slam ayaamu aklin washurbin wadikrin illahi caza wajal uu nabiga sheegay alahi slat slaam waxaa lama soomi karo culimana waxay leen maya qofkii sida noo imaan insha allahu tacaala oo salafkaba ka sugan eh, qofkii hadyi aanan bixin karin oo waxaa weeyaan eh, saddexdii maalmood oo xajka ku soomaayey laga rabo ninka asagoo kale wuu soomi kara ay leeyihiin qofka kalena wallahu aclam waaya xadiidkun sideed boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can cabdillahi bni camr caasi radi allahu taala anuma qala cbdillahi bni camr qaala lii rasul rasulkan wuxuu yidhi sal slm yaa cabdallah cabdullahiow alam khubra miyaanay lii sheegin annaka adiga tasuumu inaad soomta annahaara maalintii o dhan maalin kasta inaad soomto liima sheegin aw taquumu aad istaagtid oo tukatid alleyla habeenkii o dhan faqultu waxaan idhi balaha yaa rasul rasulka allah inaan yeelin iska daa waa yeelaa oo yeelaa weyaan yacni maalin kastana waan soomana habeen kastana waan taagana adeega bal arka waaya faqultu waxaan idhi balaha yaa rasul rasulka allow qala wuxuu yidhi falaa tafcal saa ha yeelin sumsom oo aftur aftur afur sumsom oo aftir afur waa qum istaag oo nam saaxa weeyaan maxaa yeelay fa ina lijasyatika jirhkaada ayuu u sugnaaday calayka dushaada xaqan xaq wa ina licaynika indhahaada ayuu usugnaaday ama ishaada ayuu usugnaaday calayka adi korkaada xaqan xaq wa ina lisawjika xaaskaada ayuu usugnaaday calayka dushaada xaqan xaq wa ina lizawrika dad kusoo ziyaarinaana alayka xaqan xaq ayaa usugnaaday waina lizawrika dadka soo zeerina ayuu usugnaaday calayka dushaada xaqan xaq waina waina bixasbika waxaa kugu filan oo finlaantaad ahaaday an tasuma inaad soomta kula shahrin bila arka alaaata ayaamin saddex maalmood fa ina laka adi ayuu ku sugnaaday bikulli xasanatin wanaag la arka cashra amhaaliha toban laabkeeda fa ina dalika ka isaga ah siyaamu dahri zamanki muxuu ahaa soonkiisu way kullihii dhammaantii yani markaad saddex maalmood ka soonta bishii saddexdii waxaa lagugu dhufanayaa toban toban ayaa lagu dhufanayaa soddon ay ku noqotay bil kasta markaad haddii saddex ka soonta qof weligii soonnaa ama sanadka laba iyo tobanka biloodba soomay aad la tooto weeyaan fashadadtu waan adkeeyey oo nabi allow aniga intaa ka badanan awoodaa fashudida calay fashudida calaya anna waa liigu adkeeyey qultu waxaan idhi yaa rasul rasuulka allow markii u dambaysay innii anigu ajidu waxaan helayaa quwatan awood oo intaad sheegta in ka badan ayaan muxuu ahaa soomi karaa qaala wuxuu yidhi fasum waxaad soontaa siyaamu nabiyillaahi nabiga alle soomkiisa daawuudda ahaa calayhi asalaam walaa tazid calayhi intaha ka kordhinin weeyaan qultu waxaan idhi wamaa kaana siyaamu nabiyillaahi daawuud nabiga alloo daawuud ahaa soonkiisuu ahaa qaala wuxuu yidhi nisfu nisfa dahri zamanka niskiisa weeyaan nacam qaala wuxuu yidhi nisfa dahri ay sum niصfa dahri amaba kaana yasuumu niصfa dahri labadaba fa kaana cabdulahi wuxuu ahaa yaquulu mid yidhahda bacdamaa kabira markuu weynaaday kadib yaa laytanii shalaytay qabiltu maxaan u aqbali waaye ruksata annabiyi sala allahu alayhi waali waslem nabiga ruksadiis maxaan u qaadan waaye qofku markuu dayarya isma ogsoona laakiin markuu weynaado xanuunadii iyo daadii iyo laga daba imaado markaas ayuu tabartiis waa yaraanaysaa awooddii wax badan baa isdhimi bukhaari muslim ay xadiis soo saaray weeyaan <laughs> xadidku sideed boqol iyo shan iyo todobaatanaad can caaishata radi allahu ta an ardaha wa can cabdillahi bn cumar radi allahu tacala canhu wa ardaa wa can abi qaala waxaa yihi labada saxaabi laba mugtiriina xadiidka iskugu tagtay xadiidkan caaisha iyo ibn cumar baa iskugu tagay radi allahu tacala canhum qaala waxay yidhahdeen lam yurahis lam yurakhas lama ruqsaynin fii ayaami atashriiqi ayaamaha ilbowraadka ah in la sooma amaba lam yurakhas lama ruqsaynin fii ayaami tashriiqi ayaamaha ilbowraadka ah waa kow iyo tobanaadka iyo labay tobanaadka iyo saddexiy tobanaadka ee bisha dilxije an yusamna in la sooma lama ruqsaynin weyaan ilaa liman lam yajid hadya qof hadyigii laga rabay aanan heli karin oon gowrici karin mooyane qof kale looma ogola qofka hadyi aan heli karin waa inuu soomo sooma soonka asagaa marka ayaamashriq inuu gashto dhib ma lahan weyaan saasay ula jeedaan radia allahu tacaala canhum madaahibtan horan u sheegnayoo maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada waxay qabaan soon kasta in la soomi karo dhib ay lahayn oo arrintan tahay arrin istixbaaba laakiin alimaam abu xaniifa raximah اllah wuxuu leey maya qolyaha saddexaadna waxay qabaan in sida hadda caaisha ibn cumar ay qabaan wey radi allahu tacala anhu jamiica xadii kun saddeed boqol iyo lix iyo todobaatanaad can nubayshata alhudaliy qaala wuxuu yihi nubaysha radi allahu ta arda qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal l slm ayaamu tashriiqi ayaamu atashriiqi ayaamaha hilbooradka ayaamu aklin waa ayaamo cunid iyo wa shurbin ayaamo cabitaan weeyaan saas weyaan riwaayad kale waxaa ku jirtay wadikri lilaahi tacaala muslim ayaa xadiis soo saaray xadiku sideed boqol iyo todoba iyo toddobaatanaad can abi hurayrata radi taala arda anna rasuula rasulka al sal slm naha wuxuu diiday can siyaami yowmeyni laba maalmood soonkood ayuu diiday yowma aladxaa maalinta ciiduladxaaha iyo wa yowmi alfiri yowmi aladxaa maalinta yowm aladxaaha ciiduladxaaha iyo wa yowmi alfitri ayuu nabigeena diiday sala allahu calayh ali waslem maalinta ciidda fitriga oo ramadaan ka dambayso iyo tan maxaajka labadaba nabigan waa diiday alai sl in la sooma muslim ayaa soo saaray xadiku sideed boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad cimraan bin xusein waxaa lg radi allahu ta anu arda qala wuxu ui cimraan qiila waxaa la ya rasul rsulka allow ina fulanan hebel laa ma afuro adahra weligiiba zamanka o dhan bu uu sooman wuxuu laa saama walaa aftar mana soomin mana afurin mana soomin mana afurin maxay tahay laa saama soon ajir laga siinaa oo toosan oo soonkale rabe ma soomin wa walaa aftara iska cunayna ma ahano marka baahi aanan mxu soonkale rabehayn ayaa nafta ka qaaday ninka weyaan nasaa-i a soo saar xadidka xadid saxiixa marka soon joogto ah oon kala go' lahayn maya oon ma laba afurayn lama ogola weyaan lama ogola baabu karaahati siyaam aljumcati munfaridan maalin jimcada kaligeed in soon loola qasdo oo la sooma inay karaahiyata ayuu baabkan u baabi weyaan xadiidka kun sideed boqol iyo sagaal iyo todobaatanaad can abi hurayrata radi allahu ta an arda qala wuxu hi abu hurayra samictu nabiya nabigana in ka maqla sal slm qul isagoo le laa yasuumu axadukum midkun yuusan soomin yowma ama ma sooma yowma aljumcati maalin jumca ilaa yowman maalin inuu sooma qablahu isaga ka horeeya aw bacdahu ama maalin ka inu inuu soomo mooyane yuusan soomin ama ma soomo waa isku mid yuusan soomin maalin jimco kaligeed inaad maalin ka hormariso iyo maalin inaad ka dambaysiiso waa baab kale laakiin jimco kaligeed inaad qasado ood muxuuna toogato lama ogola saas ayuu nabigeen cadayna sala allahu alayhi waali wasalam buhari muslim xadis soo saari xadiidku sideed boqol iyo can jawariyat bint اxaariث waxaa la wariyey radi allahu taala ardaha um اlmuminiin waa nabiga xaaskiisa alayh sala slam ummuna weeyaani ana nabiya nabigeena sal slm dakhala calayha wuu soo galay yowma ljumcati maalin jumca yuu soo galay waxay ahayd qof aad iyo aad u cibaado badan jawayriya bint اxaariث radi allahu taala ardaha wa hiya saa'imatan iyadoo sooman faqala wuxuu yidhi asumti ams shali miyaad soontay oo khamiis ahayd qaalat waxay tihi laa qaala wuxuu yidhi nabigeena alay slam turiidiina an tasuumii hadan beri oo sabti inaad soonta miyaad doonaysaa qaalat waxay tihi laa qala wuxuu yidhi faaftirii afur marka haddii ay sidaa tahay war ma yeele meeshaan afur ayuu nabigeen ala sl buhari xadii soo saaray marka jimco kalegeed in loola qasto soonka lama ogola baabu sawmi yowmi cashura waa karaahiya baabu sawmi yowmi cashura maalinta cashura oo tobanaadka bisha muxaram ama bisha zake loo yaqaano in la sooma inay sunno tahay ayuu baabkan u baabiye weyaan xadii kun sideed boqol iyo kow iyo sideetanaad an aishata radi allahu ta an ardaha qalat waxay tal aisha kaana wuxuu aada yowma cashura maalinta cashura tasuumuhu quraysh quraysh ee soomi jirta fi ljaahiliyati xilliga ay gaalada ahaayeen ay soomi jireenba kow wa kaana rasuula nabiga al muxay sal slm yasuumu mid sooma fi ljaahiliyati xilliga jaahiliga nabigan uu soomi jiray cai sl slam falama qadima almadiinata magaalada madiina markuu nabigeena soo galay uu soo haajiray cai sl slam isagai saxaabadii wa amara bisiyaamihi falama qadima almadiinata saamahu nabigu wuu soomay wa amara bisiyaamihi in la soomana wuu nabigu u faray calayhi sala slam falama furida goortii la faraday ramadaan bisha ramadaan taraka wuxuu isaga tagay yowma cashuraa buu isaga tagay nabigeena calayi sl slam faman shaaa qofkii doona saamahu wuu soomi man shaa tarakahu wuu isaga tegi weyaan markuu ka tagaayey ma tegitaan rasmiya mise waa tegitaan nabigeena sala allahu calayhi waali waslem safar iyo howlo kale cawaarid kale ay la jireen ilaa dhaqanka nabiga wuxuu alay sl slam hadii camal uu qabto wuu joogtayn jiray laakiin tegitaanka waxaa laga yaabaa nabiga maruu safar ah maruu xanuunsanaa wahaakada xaalada mucayana inay haydaa suuragal laakiin nabiga uu soomi jira alai sl slam xadiidku saddeed boqoliya iyo laba sideetanaad can abi muusa alashcari waxaa la wariyey radi allahu taala ardahu qala wuxu yhi abu muusa kaana wuxuu ahaaday yowma caashura maalinta caashura tacuduhu alyahuudu yahuud mid ay ka dhigato ama ay u tirsato ciidan ciid ahaan ay mxuua u dhigan jireen qaala nabigu wuxu yh sl slam fasawma antum adinka sooma waxay ku timid nabigeena alai sl slam markuu imaaday iyagoo sooma ayuu arkay markaasa la weydiiyey markaasa waa dhn waa maalinta ilahi subana wa taala u badbaadiyey muuse fircawnna la halaagay markaasaa nabigeen wuxu yidhi ala slam annaga ayaan muuse idinkaga haboon markaasuu nabigeena soomay in la sooman uu nabigeena faray sala allahu calayhi waaalih wasalam xadiidku sideed boqol iyo saddex iyo sideetanaad an khatafana ibnu ariifin waxaa la almuriy qaala wuxuu yidhi raximah llah samictu waxaan ka maqlay qaala wuxu yidhi samictu waxaan ka maqlay cabdlahi bn cabaas radi alahu taala anhuma yquul isagoole xiina goortii saama rasulla nabiga u somay sal sl yowma cashura maalin cashir uu somay nabigeena alai slam wa amara uu fara bisyaamihi qaal waxay yahan rasul rasuulka allow inahu isaga yowman yowmun waa maalin tucadimu lyahuudu wanasaara waa maalin yahuudi iyo nasaarti inaan khilaafna la faray ay weynaayaan markii dambe weyaan faqala rasul lah wxu sl slm faida kaana caamun muqbilu ama waxaan soomaynaa alyowma taasic maalinta sagaalaad ayaan soomi doonaa insha allahu tacala haddii aan nool lahay qaala wuxuu yidhi falam yati alcaamu muqbil sanadda ma imaanin xataa twufiya rasul rasulka ilaa laga ofsada sala allahu alayh ali waslem imaa muslim ayaa soo saaray marka in nabigeenna uu soomay uu joogtay waxaa u daliil marka sanadka uu geeriyoonayay sanad ka horreeyey nabiguu soomay weliba wuxuu yidhi si aan qolyahan u khilaafno waxaan ku daraynaa sagaalaadkaan ku darayna ayuu nabig yidhi sal la alay slam saa ayaa wanaagsan marka in sagaalaadkii tobnaad la saaciya ayaa aad wanaag badan xadiidku sideed boqol iyo afar iyo sideetanaad can abi qataadata waxaa laga wariyey radi allahu taala arda ana nabiya nabigeena sal sl qal nabigeena wuxuu yidhi siyaamu yowma caashura maalinta caashura soonkeeda inii aniga nabi maxamed alayh sala slam actasibu cala allah alweyne ayaan ka ejir xisaabsadaa an yukafira inuu dhaafo oo asaga lagu dhaafa sanata alatii qablah sanadkii asaga ka horraysay in dembigeedii lagu tirtira ayaan rajaynaya weyaan culimada in badan waxay leeyihiin waa sakhaa'irtii kabaa'irta haddii ay noqotona fadlullahi yutiihi man yashaa allahu dulfadl caiim tirmidi ibn maaja soo sar xadii saxiixa baabu siyaami alaata ayaam min kulli shahrin bil kasta in saddex maalmood laga sooma ayuu baabkan u baabi caaw waa la ordaya sooma istaag istaag ma lahan marka ilaa aan meeshii aan rabna aan ka gaarno sidaa unbaa dhexda loo xirnaya oo suunka u xirnaanaya weyaan waayahay baabu siyaami insha allahu tacala baabu siyaami alaata ayaamin saddex maalmood soomitaan la sooma oo min kulli shahrin bila arka iyo waayriha iyo mxuu aha heyrkeed ayaamihii kale oonan saddexda birihayn ayuu baabkan u baab yahay xadidku sideed boqol iyo shan iyo sideetanaad can mucaadata alcadawiya waxaa laga wariyey mucaada binti cabdilaahi alcadawiya umu sahba ayaa la yihahda waa reer basra waxay geriyootay saddex iyo sideetanki jana nabigeen sal l slm waxay ka mid ahayd taabiciyaadka gabdhaha taabiciyaadka oo saxaabadii arkay oo laakiin kuwa weyn maha kuwa bartamaha kuwa yarna ma ahayn kuwa bartamaha ay ahayd weyaan radi raximah la raxmatan waasica annaha qof aad u cibaado badan ayay ahayd gabdhaha caabidaadka ayay ahayd w radi allahu taala raximah la raxmatan waasica annaha iyada sa'alat caaishata ayaa weydiisay zawja الnabiy nabiga xaaskiisa sal l slm maxay tihi akaana rasul la nabig ale miyuu ahaaday sala allahu calayhi waali waslem yasuumu mid sooma min kulli shahrin bil arka alaaa ayaamin nabigeena ala sl bilka muxuu ahaa bil la arko saddex maalmood iyuu ka soomi jiray qaalat waxay tihi caaisha radi allahu taala ardaha ummuna nacam ha faqultu waxaa laha iyada min ayi ayaami shahri bisha maalmaheeda kuweedeeba kaana u ahaa nabigeen yasuumu min sowma alayh sla slam ayaamaha koweed soomi jiri marka qaalat waxay tii lam yakun muusan ahayn nabigeena alai sla slam yubaali mid u aabiyeele min ayi ayaami shahri bisha ayaamaheeda midkoodii yasuumu uu sooma nabigu uma aabiyeeli jirna alai sla slam mid alla mid uu muxuu ahaa kaga soo aadayuu soomi jiray waa muxuu ahaa mar saasuu yeeli jira mararka qaarna kuwa ayuu nabigeena gooni u abaari jiray sala allahu alayhi waali wasalam xadiidku sideed boqol iyo lix iyo sideetanaad can hunaydata binti khaalidin waxaa la weri alkhusaaciy alkhusaaciya gabadhaas waxaa weeyaan rabiibat cumar kaanat umuha taxta afwan hunayda weyaan hunayda h waxaa weeyaan waa alxoo kale taadaas waxaa weeyaan waa ta taanii oo laakiin ku jirta fi dukuur hunaydada marka waxaa weeyaan waa nin magacii can hunayda waxaa laga wariyay ibnu khaalidin raimahullah raximahullah wain kaana saxaabiyan radia allahu canhu arda can imra'atihi haweenaydiisa wuxuu ka wariyey haahay ninkaas marka hooyadii ayaa waxaa xaas ay u ahayd sayid cumar radi allahu taala arda marka ragga xijrigiisii kusoo koray ama ciddii muxuu aha dadkii isaga uu soo koriyey ayuu ka mid ahaa can hunayda binti khaalidin waxaa laga wariyey raximahu llah waradia allahu canhu in kaana saxaabiyan alkhusaaciy rabiibu cumar kaanat ummuhu taxta cumar ibn khaaab radi la tan arda ikhtila fii suxbatihi ninkaas ayaa can imraati haweenidiis wuxuu ka wariyey can bacdi aswaaji nebiy nabigeena calayhi sala slam xaaskiisa qayb ka mid ayuu wax ka warisay qaalat ilay tihi muxuu ahaa gabadhaas saxaabiyad ah oo nabiga xaaskiisa mid ka mid waxay tihi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi waali wasalam rasuulka alle wuxuu ahaa yasowm mid sooma tisca dilxija sagaalka maalmood oo dilxija nabigeena sooma jiray calayhi salaatu salaam amaba wa yowma caashura maalinta muxuuha caashuro nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuu soomi jiray iyo wa alaata ayaamin saddex maalmood min kulli shahrin bil ark wuu ka soomi jiray awala inayni isniinta u horreyso min shahri bisha ah iyo alkhamiisa iyo khamiista iyo alkhamiisa iyo khamiista bisha isniinta u horreyso iyo khamiis iyo khamiis kale ayuu nabigu soomi jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam saas ayay muxuu ahay leedahay uma alkhamiisa aladii yaliih kadibna khamiista ku xigta isniin kadibna khamiista ku xigta kadibna khamiis kasii dambaysa saas ayuu soomi jiray waa mararka qaar ee xilliyada qaar abu daawuud ayaa soo saaray mas'aladan ku saabsan nabigeenna calayhi salatu slam sagaalka dilxija oo kowga dilxija ilaa sagaalka uu soomi jiray ah arrinta ayada waa arrin sugan weyaan arrin sugan waa lakiin waxaa noo imaan doonta in waxaa weeyaan caaisha ay dhihi doonta radi maa raأytu rasuula الlahi sal ل slm saa'ima fi اcashri qaطu waa xadiidka eh, kun iyo sideed boqol iyo afar iyo sagaashanaad nabigeena ma arkay sal l slem isagoo mxuu ahaa tobanka sooman weligey iyadoola tobanka waxaa weeyaan eh, yani sagaalka ay ula jeedaa koleyba tobanka de maalinta ciidda lama soomaayo iyo tobanka ay ula jeedaa arrinta iyada marka waxaa lagu xambaarayaa yani xiliyada ay arkaysay inuu nabiga musaafir ahaa ama mar xanuunsana xanuunsanaa ama arrimo kale ay jireen midda kale ayada inay arkinna inaa iyada arkin radi allahu ta ardaha waxaa dhici karta inay dad kale arkeen marka almubitu muqadamun almuhbit muqadamun cala annaafi qofka wax suga oo hebelaan arkayla iyo hebel muxuu ahaa magaalada ma imaanin hebela magaaladan imaada laisku qabsaday wuxuu yidhi waan arkay anaa indhaha saaray nin wuxuu yidhi may ani ma arkin yaa warkiis la hormarinaya ninka arkay man xafida xujatun calaa man lam yaxfad qofka xifdiyo wuxuu xujo ku yahay uu ka gar helay qofka aan xifdin sidaa weyaan waaya xadiidka kun sideed boqol iyo todoba iyo siddeetanaad can abi darin alkhifaari waxaa lg radi allahu ta an abi dar qaala rasul rasulka wuxu yhi sal l man saama qofkii sooma min kulli shahrin bil ark alaata ayaamin saddex maalmood fadalika arinka isagaa siyaamu dahri sanadkii oo dhan soonkiis ayuu la tooyahay weyaan bishii marka ay mxua soddon maalmood ahayd oo saddex kasoon soddon maalmood baa laguu qoray ila toban baa lagugu dhufanay waa fadliga ilahi subxana wa tacaala fa anzala allah caza wajal alla ayaa soo dejiyey tasdiiqa daalika arrinkaas rumayntiisa fii kitaabi kitaabkiisa oo maxay tahay man jaa qofka la yimaada biasanati umaan wanaag cafwan man jaa qofka la yimaada bilxasanati wanaag falahu asaga ayuu u cashru amhaaliha toban laabkeeda weyaan waman jaa bisayia falaa yujza ila milaha iyadoo kale umbaa lagu abaalmarina qof xumaan la imaado alyowmu maalintii bicashrati ayaamin toban malmood ay u dhigantaa weeyaan tirmidi nasaa-i ibnu maaja waa xadiis saxiixa xadiidku sideed boqol iyo sideed sideetanaad wacanhu waxaa lagu yir abi der radi allahu ta an arda qal wuxu abi der qaala rasul rasulka alle wuxu yidhi sal slem yaa abaadar abaadaru idaa sumta haddii aad soomto min ashahri bishi alaata ayaamin saddex malmood fa sum soom alaaata cashra alaaa cashrata saddex iyo tobanaadka iyo wa arbaca cashrata afariyo tobanaadka iyo wa hamsa cashrata iyo shan iyo tobanaadka tirmidi nasaa-i ibn muxuu aha ayaa soo saaray waa xadiis xasana waa ayaam albiidka waxa loo yaqaano ayaamulbiidka waxaa loo yaqaano weeyaan dad badanna way soomaan bifadli caza wajal baabu fadli asiyaam fii sabiili lah jidka alle jihaadka in lagu sooma fadligu ila ayuu baabkan u baabya xadidku sideed boqol iyo sagaal iyo sideetanaad can abi sacid alkhudri waxaa la wariyey radi allahu taala arda qala wuxu abi sacid samictu nabiya nabigan ayan ka maqlay sal slm qul isagoo leh man saama qofki sooma yowman maalin fii sabiilah jidka alle muxuu ku soomo bacad allahu alweyne ayaa ka fogeyday wajha wejigiisa can naari naarta sabciina khariifan toddobaatan dayrood yani toddobaatan sana ayaa ilaahay subxana wa tala wajiisu naarta ka fogaya intaasoo kale weyaan bukhari muslim ayaa soo saaray baab istixbaabi sawmi sittata ayaamin min shawaal lix maalmoodoo mxuu ah, bish shawaalah in la soomo sunnimada ayuu baabkan u baabaya xadidku sideed boqol iyo sagaashanaad can abi ayub alansaari waxaa lagu radi allahu taala an arda anna rasuula rasulka alla sal slam qaal rasuulkan wuxuu yidhi man saama qofka soomay ramadaana bisha ramadaan uma intaa kadib in atbacahu raacisiyo sittan lix lix oo min shawaala bisha shawaala ah, kaana wuxuu ahdaa ka siyaami dahri sanadkii o dhan qof soomay ayuu la ajar noqdaa weeyaan soddonkii ramadaan bicashar amtaala ku dhuf waa saddex boqol lixdii maalmoodna toban ku dhuf waa lixdan sanadkana miiquu ahaa saddex boqol iyo lixdan maalmood sidaas ayuu ku noqonayaa qof muxuu aha zamankii o dhan soomay iyo sanadkii o dhan muslim ayaa soo saara xadiidkaas baabu fadli sawmi fi lmuxaram bisha muxuu ahaa muxaram ama bishii zake soonka la sooma fadligu ilahi baabkan u baabay xadidku sideed boqol iyo kow iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu taala arda cabdilxasan khidowsi qala wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slem afdalu siyaami soon waxaa ugu fadli badan bacda ramadaana bisha ramadaan muxuu aha gadaashii shahrullahi almuxaram bisha alle ee muxaram loo yaqaano wa afdalu salaati salaadatan uu fadli badan bacda alfariidati salaad farad kadib salaatuleyli oo habeenka salaada la tukada weeyaan saas ayuu nabigeena cadayna sal ll sl imam muslim xadidka soo saaray marka bisha ramadaan soon ka dambeeya oo ka fadli badan ama bisha ramadaan soon aan ahayn bisha muxaram soon la sooma kafadli badan lama arko weyaan sidoo kale qiyaamuleylkana sunno ana muxuu ahaa la tukada ka fadli badan lama arko witrkina ku jira baabu niyati sawmi soomka niyada la niyeysto min annahaari maalinta iyo wa jawaazi alfitri afuritaan banaanidii fi naafilati sunna haddii ay tahay ayuu baabkan u laba xugun ayaa meesha ku jira oo xukunka koobaad soonkan sunnadaa ah, in maalintii adoon waxba cunin aad niyeysan karto culamada inta badan waxay lein qabla zawaal qoraxntayna zuulin haddii aadba quracanin oodan muxuu ahaa salaada fajr markii la aadimi kadib waxba afka aadan gelinin in maalintii adoo afar saac ama saddex sa ama shan sac jooga aad niyan karto soon sunnaa banaanida ay bannaanta baabkan u baabiya tan labaad xukunka labaadoo ku jirna waxaa weeyaan qofka hadduu sooman yahay oo soon sunno uu sooman yahay inuu iska afuri karo oy bannaan tahay ayuu baabkan u baabiya weyaan xadiidku sideed boqol iyo laba iyo sagaashanaad can caaishata umil ibn xalwi radi allahu ta an ardaha qalat waxay tahay caaisha qaala liya rasul rasulkan wuxuu yihi salaasna daati yowmin maalin maalmaha ka mid a yaa caaishatu caaishay hal cindakum shayun wax cunna miyaad haysaan ilan guryaha nabigeena alai sl slam cunno adaan hadda quraacda iyo qaadaan joogtada iyo cashadan isku aadan ma jiri jirin in saddex bilood ay bilato oo laba bilood isku ah oonan guriga nabigeena ala sl dab laga shidin dhici jirtay oo timir iyo biyo lagu nooliyay waxyaaba la yaab kale ay ka mid waxay leedahay marka caaisha waay leedahay qaalat way tir faqultu waxaan ihi ya rasul rsulka allow maa candanaa shay on hal shay oon hayn lama arka wax afkaa la geliyo oo loo muhda guriga ma yeelaan wayaan allahu akbar qala wuxu yhi nabigena ala sl slam fa innii saa'imun haddii ay saata marka waa iska soomanay marka haddii looba ay meesha oolin waa iska soomanay waan soomaya qaalat waxay tihi fakharaja rasuullah nabiga al ayaa baxay fahdiyat lana hadiyatun hadiyad aanoo loo hadiyey aw ja'anaa waxaa noo yimid zawrun dad booqasho ayaa noo yimid oo hadiyad waxbay noo keeneen qaalat waxay tihi falamaa rajaca goortii u soo laabtay rasul rasulka alle qultu waxaan rasul rasuulka allow uhdiyat lanaa hadiyatun hadiyad baa noola soo hadiyey aw ja'ana zawrun dad boomuxuu ahaa marti oo dad booqashaa noo yimido waxbay noo keeneen waqad khaba'tu laka shay-an wax baan kuu yara dhigay oon kuu qariyey meel baan wax kuu dhigay weyaan kuu qoondeeyey qaala wuxuu yidhi maa huwa muxuu yahay qultu waxaan idhi caaishaa dhihi xaysun waa fetration xayska marka in yaroo muxuu ahaa in yaroo caano la fadhiisay ah iyo subag yar iyo timir yar oo isku dar isku qooshay ayaa xays la yidhahda hadda haddii aa xaramka tagto waa la yaqaana arrinkaas xayska afurka marka la afura waxa laisku yara muxuuha daray oo noocaas oo aad u macaan badan oo cajaa'ib badan wayaano xays ayaa la yihahda xaramka hadii aad tagtaan xayska xataa dukaamada lagu iibiya subarmarketyada waa laga helaa waa laga helaa xayskaas ayaa meel ku dhiga weyaan radia allahu ta an ardaaha nabiga saasay ku tiri alayh sla slam qaala wuxuu yidhi nabigeen haati i ken marka haati yani hati haati ken weyaan haati hi isaga keen weyaan fajitu bihi waan u keenay faakal nabiga nu cuni sl slm uma qal wuxuu yidhi qad kuntu waxaan ahaaday asbaxtu mid waa bariistay maa saa'iman mid sooman haddana maadaama cunno aan hel waa iska afuray marka qofka hadduu marba sunno sooman yahay wuu iska cuni karaa gaajo haddii ay qabato wax dhibaata ah ma lahan muslim ay xadis soo saare weyaan wa fii riwaayati riwaayat fa innii aniga idan haddii ay xaalad sidaa tahay saa'imun mid soomanayaanay wa fiiha waxaa ku sugan riwaayadaas arinihii tusi falaqad asbaxtu waxaan waa beriy saa'iman mid sooman anoo ahan waa beriistay laakiin hadda waan afurayaa laakiin tusaale ahaan bishii shawaal soonka noocaas waa soonka aanan tegaynin laakiin soonka sunnada oo muqayadka ah cashuuraad waa iska afuraya oo maalin kalaan qadaynaya maya sidoo kale shawaalki ayaa lix maalmood ayaa ka harsan bishi inay dhammaato waad sooman waa maya kaas ma ahan kaas ma ahan kuwa tagaa ma ahan ah iska mulaqa naafilada maaragtin oo mutasac aho qofka xilliga u rabo soomi kara kaas weyaan laakiin kuwa muqayadka oo ku xiran qofkiin isaga ciyaarmaha inay naf qabata ama maxaaladiisa ay adkaata mooyane baabu saaimi qofka sooman ayuu baabkan u baabay yudcaa looga yeer licaamin cuna faliqul ha yidhaha innii saa'imun haddii muxuu ahaa loo yeera ha yidhahd anigu waan soomanahay weyaan xadidku sideed boqol iyo saddex iyo sagaashanaad can abi hurayrata radiyallahu an arda can nabi nabigan wuxuu kore sal sl qal nabigan wuxuu yidhi idaa duciya axadukum midkiin haddii looga yeer ilaa tacaamin cuna wa saa'imun isagoo sooman faliqul ha yidhaha innii saa'imun ni anigu waan soomanahay ha yidhahdo oo haddii qofka uu muxuu ahaa cunno looga yeero oo la yidhah war nala quraca waan soomana inuu yidhahdo ma dhibaa kusugan maya dhib ma lahan qalbigaad ilaashuun adig qalbigaad ilaasho oo riyaa iyo istus iyo mxuu ah wadaadkii waa sooman yaho akhyaar weeyaan waa ahlu cibaado iyo amaa lagu dhahaa ama qalbiga ay galaan weliga qalbigaada ka ilaali taa iyada ah waxaa weeyaan qori dheer iskaga xirme dheer iska sar laakiin niyo waa soomania cunadiina allah idin barakeeyo waxba dhibaato ma laha markaa adigoo qalbigaadana rabbi uu ku xoriyey subxana wa tacala bini aadamkana waxba aanu eegeynin waa yahay baabu sawmi cashri dilxijati tobanka dilxijo soonka la soomayo baabkan u baabiyo carafata carafa xadidku sideed boqol iyo afar iyo sagaashanaad can caaishata radi allahu taala an ardaha qaalat waxay tir caaisha maa ra'aytu maan arkin rasuul alla rasuulka ale sala allahu calayhi waaalih wasalam saa'iman isagoo sooman fi lcashri tobanka bisha dilxija ay kala joodaa qatu weli aragti la-aanteeda marka inay jirin ma ahan ama nabiga calayhi salat slam isagoo safar ah ama xanuunsan amaba arrimo kale ay jiraan marka ayaa dhici karta laakiin aragti la-aanteeda ma ahan ayaa leeyahay cilad lagu inkiri karo adilo badana kuso arortay xadidku sideed boqol iyo shan abi qataata waxaa lagu radia um, allahu taala arda qala wuxu abi qataata qaala rasul rasulka wuxu uri sal slm siyaamu yowmi carafata maalinta carafa soomkeeda inii aniga axtasibu waxaan ka ajir xisaabsadaa allah alla weyna an yukafira inuu ku dhaafo asana sanadii allatii taasoo qablo isaga ka horreysay walatii tii bacdo ka dambeysay lafdi ibnu maajah waa lafdigan weeyaan muslim abu daawuud ibnu maajah soo saaray xadidkun xadiis sayax weyan waxaad eegtaa xadiidkun boqol iyo lix iyo eh, sideetanaad marka bisha maalinta carafada cidda soomaysa waa taqaanaan waa cidda aanan carafa taagnayn laakiin maalinta carafa cidda taagan looma ogola inay soonto baabu sawmi fi shacbaana bish shacbaan soon la soomayo baabkan baab xadiidku sideed boqol iyo lix iyo sagaashanaad can aishata radi allahu tan ardaaha qaalat waxay tiri caisha kaana wuxuu ahaaday axaba shuhuuri bilaha kan loogu kalgacayl badan ilaa rasul rasulka sal slm an yasuumahu inuu sooma shacbaanu uma yasiluhu biramaضaana kadibna ramadaan ayuu ku xiriirin jiray laakiin ramadaan eh, shacbaanka dhammaantii ma hayn intiis badan ay soomi jir nabigena sal slm xadiidka abu daawuud tirmidi nasaa-i ibnu maaja waa xadiid saxiix weeyaan asxaaba sunankii afartii ba ay soo saareen xadiidku saddeed boqol iyo todobai sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu tan arda cbdiraxmaan sakh dowsi raawiyat alislaam radi allahu tan arda ana rasul rasulka sal sl qal nabigen wuxuu yidhi ida intasafa shacbaanu bisha ramadaan haddii ay muxuu ah bartamaha gaarto ay nus noqoto falaa tasuumuha ha soomina weeyaan qofki sooma jiro waa baab kale laakiin inaad bilowdo muxuu ahaa taas ayuu nabigeena ka hadla sal alla slam wallahu aclam abu daawuud tirmidi ibnu maajah daarimi waa xadiis saxiixa baabun fii sawmi اlinayni isniinta soomkeeda walkhamiis ayuu baabkan u baabi inuu sunno yahay arrinka isaga ah xadiidku sideed boqol iyo sideed iyo sagaashanaad can caaishata radi allahu taala ardaha qalat waxay tiri caaisha kaana nabiyu nabiga nuxu sal slm yataxaraa mid ku dadaala sawma alinayni isnaynta soomkeeda iwa alkhamiis ayuu nabigeena ku dadaali jiray calayhi salatu salaam maxaa yeelay camalka ayaa alla loo kor yeela isagoo sooma inuu sooma inuu isagoo sooman in alla camalkiisa loo kor yeela ayuu jecel yahay sida noo imaan donta insha allahu tacaala tirmidi nisaai ibnu maja wa xadiid saxiixa xadiidku sideed boqol iyo sagaal iyo sagaashanad can abi hurayrata radi allahu ta an arda ana rasul rasulka sal slam qaal nabigeena wuxuu yidhi tucrad waa la bandhigaa alacmaalu acmaash yowma itnayn maalinta sniinti walkhamiis khamiis ayaa la bandhiga fa uxibu waxaan jeclahay oo alla loo bandhigaa weeyaan subxana watacala fa uxibu waxaan jeclahay an yucrada in la bandhiga camali camalkayga wa ana saaimin anoo sooman tirmidi iyo daarimi ay soo saaro xadii saxiixa xadiidku baabku dambe insha allahu tacala iyo casharkaba ama baabka u dambeeya casharka iyo xadiidka u dambeeyaba baabu man tatawaca qofkii sunnaysto wa caleyhi sowmun waajibun sown waajib isagoo lagu leeyahay xukunkiis muxuu noqonaya wuxuu noqonayaa xadiid kun sagaal boqol ayaa insha allah noo caddayn doona waa ilahi fadliga subxana wa tacala inaan caaw joogna xadiid kun sagaal boqolaad can saciid ibni musayab waxaa laga wariyey raximahullah taabicigaas annahu saciid su-ila waxaa laga weydiiyey can rajuli oo nadara nadray siyaama shahrin bil inuu sooma hal lahu miyay u bannaan tahay an yatatawaca miyay u sugnaanaysaa ama loo ogol yahay an yatatawaca inu sunno fasho qaala saciidun wuxuu yidhi liyabda binadri nadarka ku bilaabo qabla an yatatawac in sunno la imaanin ka hore weeyaan an sulaymaan ibn yasaar waxaa la wariyey milu dalika arinkaasu saciid ibn musayib uu sheegay oo kale ayaa laga marka axaadiistaas waxay ka warramayaan soonka sunnada iyo naafilada iyo noocyihiisa iyo wanaaga uu leeyahay tarkiibkiisana waa tii nabigeena sala allahu alayh waali waslem oo horey nooga soo sheegay calayhi salat slam aan soo marnay in baab ilahay u diyaariy subxana watacala la yihaha baabu rayaan baaba kacokoraashada marka soonka ilahay dadba u fura waad aragteen dad baa soonka uu ugu fudud yahay dad salaadiya naafilada aad ugu fudud qaar waxbixintia u fudud qaar quraan akhrintii akhrintia u fudud abwaabtaas markuu abwaabta jannada sideedda albaab ilahi wuxuu u waasice subxaana wa tacaala in nin walba baabka uu muxuu ah, ilahi u fura uu jannada ilahi ku gala subxaana wa tacaala ilahi waxaan ka baryana subxana wa tacala abwaabta iyadoo sideed mid inuu naga geliyo ama dhammaan buu naga geliyey rabbigan subxana wa taala fadligiisu waa waasice hada wallahu aclam w sala allah ala abdi rasuli mustafa